الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد سؤال درسك الشرعي مركا لحديث صوبح ضي وحين نصمر رأي قاعدة أفراد الوجوب يتعلق بالاستطاعة ضابطك استطاعة وحويا سيدي أهل علمك مركا الشيقين وإنه فعلك سورة قليا هي إن للسمية يدو مفسدك بدني أين كدرنا إن فعلكس alistitaaca sharciya daabidkay culammadu u sheegaan waa saas yadaa weeye haddii ficilkii suuragal yahay in la sameeyo laakiin mafsado ka badan ama dhibaato ka badani ay ka dhalanayso xaalka noocaasa istitaacadii sharciyada ahayd ma noqonayso mid xaasila haddii laakiin mafsado ka badani aynay ka dhalanaynin ee mafsado ka yari ka dhalanayso ficilkuna suuragal yahay istitaacadii way jirtaa abwaab badan ama meelo badan oo kala duwan baanay soo gelaysaa istitaacadaas masalan markay ahlucilmigu ka hadlayaan ruuxii markaanu awoodi karayn soonka oo fil xaal walaa fil ma'aal marnaba aanu awoodi karaynin inuu dib ka qalleeyana inuu awoodi karo aan la filaynin xaalka caynkaasa wuxuu noqonayaa miduu ka dhacaayo soonkii miduu ka dhacaayuu noqonaya oo inuu afuraa markaa mashruucu noqonaysaa inuu qalleeyana waajib kuma ahaa ee waxay noqonaysaa inuu fidye bixiyo wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun tacaamu miskiin waxaa kaloo la mid a markay ahlucilmigu sheegayaan ruuxii bukay ee aan biyaha isticmaali karaynin bimacnaa mafsado ka badani ka imanayso hadduu biyaha isticmaalo waxaa isagana mashruuc u noqonaysa inuu gegebaysto wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam tii nin saxaabiya oo ciidan sariya ah la socda oo madaxa nabar kaga dhacay dabeedna markaa madaxu halkaas u dalooshamay oo dhakadu ay dalooshantay ninkiibaa mayl baa waajib ku noqotay oo waa ixtilaamay saxaabadii la socotuu weydiiyey oo wuxuu uhi wax rukso ah oo ambiyaha kaga baaqdo inaan ku maydho may helaysaan waxay qaarkood ku yidhaahdeen maya ee maydho waa maydhay biyihii baa maskaxda gaadhay dabeedna ninkii waa dhintay nebiga markii loo sheegay sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi qataluuhu qatalahum allah hallaa sa'aluu idaa lam yaclamuu inamaa shifaa'u lciyi su'aalu may weydiiyaan haddaynay garanaynin garasho waaga aan la garanayn dawadeedu waa su'aal markaa ninkaasi biyaha waa ismarin karayay laakiin mafsado ka badan baa ka dhalanaysay sidaas aawadeed waxay noqotay waxa saarani inuu markaa gegabaysto aanu markaa maydhan culammadu daabitka ama qaacidadaasay u sheegaan man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan oo istitaacada loo shardinayo munkarka marka la beddelayo ma aha ilaaba ilaa ruuxu inaanu inkiri karaynin ee ficilku waa ka suuragal inuu inkiraa laakiin haddii mafsado ka badani ka dhalanayso waa hayru mustatiicin sharcan qaacidada caynkaasana shaekhulislaam ibnu taymiya mawaadic badan oo kutubtiisa ka mid ah ayuu kaga hadlay sida mawaadic cadiida oo majmuucu fataawaha ka mid ah iyo sida minhaaju sunnati nabawiya oo aad ugu dheeraanaayo mujalladaad kala duduwan oo fataawaha ka midana waa kaga hadlay mas'aladaas isagoo tilmaamaya istitaacada sharciyada daabidkeedu inuu taa yahay qaacidatu shariicana ay saas tahay alcalaamatu ibnu lqayimna waa kaga hadlay fii bacdi kutubih wa kadalika ashaykh ibnu abilcizi alxanafi sharxu lcaqiidati altaxaawiya isaguna waa kaga hadlay isagoo naqli dheer oo uu leeyahay shaykhulislaam ibnu taymiya oo minhaaju sunnati nabawiya uu ku yidhi oo nooc ikhtisaara uu ku sameeyey ku soo naqlinayo culamo kalena waa ka hadleenoo mawduucaas saas yadaa bay uga hadleen adilladayna culammadu u deliishanayaan iyo qawaacidda guud marka mawdic kastoo istataaco la shardiyey waxaa laga eegayaa imkaanu imkaanuulficli ma suuragel yahay ficilka in la sameeyo iyadoo mafsado ka badani aynay markaa ka dhalanayn bacdu alculamaa waxay ilxaaqiyaan mafsadadu inay ka badnaane hadday musaawiye tahay lafteeda way ilxaaqiyaan bacdu ahlilcilmi laakiin nooca hore iyada ishkaal kuma jiro in mafsado ka badani hadday ka dhalanayso istataaca sharciya inayna jirin mawaadic kale ayaynu kaga hadalnay laakiin hadda daabitka keliya ayaynu markaa tilmaamayn qaala almu'alifu raximahu llah alqaacidatu asaabica qaacidada toddobaad attakliifu takliifka ama kallifaadu wa huwa takliifku albuluqu waa qaangaadhnimada iyo waalcaqlu caqliga weeyi wuxuu u jeedaa shartu takliifi min baabi xadfi lmudaaf takliifka shardigiisu dabeedna jumlo muctarida ah buu keenay intaanu ka qabrin wa huwa shardiga takliifku albuluuqu waa qaangaadhnimada waalcaqlu iyo caqliga weeye shardiga takliifku shardun shardi wuxuu yahay liwujuubi alcibaadaat cibaadooyinku inay waajibto ayuu shardi u yahay wa tamyiizu shardun lisixatiha tamyiiskuna oo inuu ilmuhu wax kala garanaayo oo wax kala soocayo waxay shardi u tahay asixitaankay cibaadadu asaxaysay sharti u tahay ila alxaja waalcumrata xajkiiyo cumrada mooyaane oo xajka iyo cumrada looma shartiyo tamyiis fa yasixaani waa asaxayaan xajka iyo cumradu minman lam yumayiz ciddaan waxba kala garanin oo aan waxba kala soocaynin waa ka asaxayaan ilmihii yaraa ee sabiga ahaa ee xaddu tamyiis aan gaadhin xajkiiyo cumradu waa ka asaxaya wa yushtaradu maca daalika arushdu litasarufaat waxaa la shardinayaa maca daalika kaa la soo sheegay la jidhkiisa oo ah caqliga iyo qaangaadhnimada ah alrushdu rushdi baa la shardiyaa inuu masaalixdiisa iyo dantiisa ku hanuunaayo oo garanaayo oo tasarufka uu hagaajinaayo litasarrufaati waxyaalaha tasarufyada la tasarufaayo waxaa loo shardinayaa caqli iyo qaangaadhnimo la jirkooda rushdi baa loo shardinayaa u masaalixdiisa iyo dantiisa ku hanuunaayo ou tasarufkii hagaajinayo waalmulku wa yushtaradu waxaa la shardiyaa maca daalika kaa la soo sheegay la jirkiisa madkuurka la soo sheegay la jirkiisa waxaa la shardiyaa oo caqliga iyo qaangaadhnimada iyo rushdiga saddexdaba madkuurka ay soo gelayaan markaa tabaruca laga hadlayo almulku mulki ayaa la shardiyaa intaa la jirkooda oo saddexdaa waa inay raacaan mulki raacaa uu waxaan leeyahay oo mulkiyo litabarucaati tabaruca wax lagu tabarucaayo lagu samafalayo oo wax la bixinaayo inuu maalikna yahay baa loo shardiyaa saddexda shardi oo hore la jirkooda nusakha kitaabku aad iyo aad bay isu khilaafsan yihiin furuuq badan baana u dhaxaysa kitaabka dabcadaha la taabacay ee kala duwan sidaa hadda marka aynu cunwaanka u akhrinnay dabacada aa haysataan ama badankiinnu haysto ee khaalid almushayqix uu taxqiijiyey waa sida markaa cunwaan ahaan u qoran laakiin dabacaadka qaarkood xataa cunwaankaa farqi u dhexeeya iska daa markaa sharaxa markaa iska dhaaf qaacidada la sharxaye oo dabcada ibnu cuthaymiin lagu akhriyey sida aniiqaana loo daabacay tacliiqaadkii ibnu cuthaymiinna lagu daabacay waxa iyadu ay kaga beddelan tahay inta dambe waa yushtaraduda cunwaanka uu inoo qoraayo waxa dabcada la socotaa ama waxaa dabcadaa ku sugan wa yushtaradu lisixati atasarufi altakliifu waarushdu tasarruf inuu asaxayo waxa loo shardiyaa takliif waa la shartiyaa shuruudu takliif waa inay xaasil tahay rushdi iyo hanuun masaalixda lagu hanuunayo la garanayo taasna waa inay xaasil tahay oo la helaya walisixati atabarruci altakliifu waarushdu waalmulku saasaa qoran waxaa kaloo loo shardiyaa tabarrucu inuu asaxayo wax lagu tabarrucayo ama la bixinayo ama lagu samafalayo takliif waa in la hayaayo shuruuddii takliifku ay xaasil tahay rushdi waa inuu jiraa oo masaalixdiiyo danaha lagu hanuunayaa oo la garanaya oo tasarrufka la hagaajinaya mulki waa inuu jiraa oo waxaanuu ku tabarrucayo waa inuu yahay waxuu mulkiyo oo haddaanu maalik u ahayn kuma tabarruci karo sharaxa qaacidada la sharaxayaana furuuq fara badan baa u dhaxaysa bale waxaa laga yaabaa sadara badan inay isdheer yihiin almuhim qaacidada halkan shiikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay cibaadaadka waajibnimadooda maxaa loo shartiyaa kow cibaadaadka waajibnimadooda ay waajibayaan waxaa loo shartiyaa shardu takliif oo ah caqli iyo qaangaadhnimo saas aawoodee haddaanu ruuxu caaqil ahayn ee uu majnuun yahay oo waalan yahay nacuudu billaahi min daalik yacni waxba ku waajibi maayaan oo waatuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam rufica alqalamu can halaasa qalinka qalamu lmu'aakhada waxaa laga kor yeelay oo laga qaaday saddex baa laga qaaday can alsabiyi xataa yaxtalima wa can ilmajnuuni xataa yacqila wa can alnaa'imi xataa yastayqid ilmaha yaree sabiga qalamu takliif waa laga kor qaaday oo wax dembiya loo qori maayo ilaa uu ka qaangaadhaayo waxba looma qoraayo wax dembiya looma qorayo kii waallaana qalinka takliifka waa laga kor qaaday oo isagana waxba loo qori maayo waxba loo qori maayo cibaadaadna kuma waajibaan cibaadana kama ansaxayso oo hadduu xataa iska tukado kama ansaxayso mar hadduu waalan yahay marka shuruudu takliif waa caqliga iyo qaangaadhnimada waxay culammada qaarkood ku daraan shuruudu takliif inuu ka mid yahay islaamnimadu waana sida culammada shaaficiyaduba ay ku qoraan fii kutubi alfuruuc laakiin saxiixu wuxuu yahay islaamnimadu waa shardu sixatin laa shardu wujuub islaamnimadu waa shardu sixe shardu wujuub ma aha sida saxiixa ah ee qawiga qolyaha shaaficiyaduna laba qowl oo iska hor imanaya ayay ku tageen kuwa markaa yidhi islaamnimadu waa shardu wujuub waxay ka hor imanaysaa qaacidada kale ay markaa ku tageen oo odhanaysaa gaalada waa lagula khitaabayaa furuucda shareecada waa laba hadal oo iska hor imanaayo markay fii kutubil usuul joogaan waa maca aljamaahiir oo qowlka jamaahiirta ayay arjaxayaan qowlkaasu odhanaya gaalada waa lagula khitaabayaa furuucda shareecada cumuumaatu aladilla ayaynay deliishanayaan sida ahlunaarka in la weydiinayo maa salakakum fii saqar قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين may odhan waxaana lagu cadaabayaa naarta ku gallay ee naartana lagu geliyey waxa weeyaan keliya inaannu qiyaamada beeninay oo asababul akbar kumay kaaftoomin ahlu naarkaasi ee waxay raaciyeen waajibaadkay ka tageen iyo muxaramaadkay la yimaadeenna inay ka mid tahay waxyaalaha saqara geliyey haddana fii kutubi alfiqhi markay joogaan waxay yidhaahdaan kitaabu asalaa ama kitaabu asawm ama kitaabu azakaa waxaa loo shartiyaa shuruudu takliif oo huwa alislaamu waalcaqlu waalbuluuq marka in islaamnimadii laga dhigo shardi wujuub haddana la yidhaahdo iyadan islaamnimadii aynay jirin oo ruuxani aanu muslim ahayn ayaa furuucda shareecada lagula khitaabaya tegista uu ka tegayna lagu ciqaabi doonaa aakhiro waa laba hadal oo iska hor imanayo bacdu ahlicilmi ullah waxay dooneen inay ka jawaabaan oo yidhaahdaan labada hadal iskama hor imanayaan waxaana ka mid ah alimaamu nawowi raxmatullaahi calayh waxaanuu yidhi asxaabu shaaficiya waxay qabaan gaalada in lagula khitaabayo furuucda shareecada waajibaadka farciga ana lagu waajibinayo muxaramaadka shareecada lagu xaaraantinimeeyo ee ana laga xaaraantinimaynayo oo mid walba lagula khitaabayo haddana marka laga hadlaayo shuruudda wujuubka islaamnimada lagu daraa haddii la yidhaahdo labada hadal miyayna iska hor imanayn waxaa laga jawaabayaa iskama hor imanayaan waxayna isaga hor imanayn buu yidhi marka la leeyahay gaalada waa lagula khitaabayaa furuucda shareecada waxaan uga gol leenahay hal masale keliya oon mid labaadba lahayn masaladaasi waxay tahay tegistay ka tageen ee ku dhaqmi waayeen furuucda shareecada ayaa aakhiro lagu cadaabaya lagu ciqaabayaa laakiin adduunyaday mukallaf ku yihiin inay furuucdii shareecada la yimaadaan taa marnaba ugama jeedno waayo iyagoo gaala ah gaalnimadiinna gudaheeda kula kaalaya waajibaadka muxaramaadkana ka dheeraada lama odhanaayo haddii iyagoo gaale ay la yimaadaanna kamay asaxdeenba markay soo islaamaanna inay qalleeyaan la fari maayo oo lama odhanaayo war waajibaadkaa ka tagteen markaa gaalada ahaydeen qalleeya oo dib kala kaalaya mar haddaan fii xaalil kufri aan la amraynin inay la yimaadaan oo mutaalaba lagu samaynaynin fii xaalil islaamina inay qalleeyaan aan la faraynin waxaa ka imanaysaa adduunyada gudaheeda in mudaalaba aan lagu samaynaynin furuucdii shareecada aan markaa laga daalibayn oo laga doonin aakhirasa in lagu cadaabaayo tegistay ka tageen dee adillaa tilmaamaysa sidaas aawadeed labada war saasaannu isaga hor imanayna isu waafaqaysa culammada qaarkood waxay tilmaameen gaalada waa lagula khitaabayaa furuucda shareecada masalada qudha oo keliya inaanay ahayn faa'iidada ku sugani oo fawaa'id fara badani ay ku sugan yihiin waxaanay culammada qaarkood saxeen faa'iidooyin badan ou ka mid yahay ibnulaxaam alxambali kitaabkiisa qawaacidda iyo usuusha ku saabsan waxaanu sheegay dhowr iyo toban faa'iido oo ku sugan mas'alada ku saabsan gaalada waa lagula khitaabayaa furuucda shareecada marka halkaa faa'iido keliya ku sugan waxaa lagaa jawaabay bilmanci ama arrinka ku saabsan aakhiraa lagu cadaabaya gaalada waxa iyada lafteedana laga jawaabay waa sax waa lagu cadaabayaa laakiin in lagu cadaabaa waxay farac ka tahay inay waajib ku ahayd oo waxaan cid waajib ku ahayn inuu la yimaado in la yidhaahdo waa lagu cadaabayaa ma suuragal aha laakiin marka hore asalka sug oo waajibnimadii iyo takliifka mukallaf bay ku ahaayeen sug markaad sugto dabadeed ka farci waa lagu cadaabayaa laakiin mukallaf kuma ahayn waajibna kuma ahayn waa see lagu cadaabayaa waa laba war aan iswaafaqayn ama arrinka ku saabsan markay soo islaamaan lama odhanaayo qalleeya markay gaalnimada ku sugan yihiinna lama odhanaayo la kaalay oo sameeya iyadana waxaa laga jawaabayaa markay gaalnimada ku sugan yihiin waa la odhanayaa la kaalay oo waxaa la odhanayaa salaaddu waajib bay idinku tahay soonku waajib buu idinku yahay waajibaadka shareecadoo dhan baa waajib idinku ah ee waa inaad la timaadaan muxaramaadka shareecadoo dhanna xaaraan bay idinka tahay waa inaad ka dheeraataan laakiin intaydaan la iman ka hor waxaynay ku asaxaynin inaad la timaadaan mooyaane ee ay shardiga ahayd inaad ka hormarisaan ka hormariya oo salaaddii la kaalay oo sameeya waxaan salaadii idinka ansaxaynin inaad la timaadaan mooyaane waxaan salaadii idinka ansaxaynin inaad la timaadaan mooyaane aynay si kale idinka ansaxaynna intaydaan tukan horteeda la kaalaya marka islaamnimadii waa shartu sixa laa shartu wujuub waxaynu garan karaa ruuxa janaabada qaba isagoo janaabo qaba salaad inuu tukadaa kama asaxayso lama see odhanaayo mar haddaan salaaddii ka asaxaynin salaad lagulama khitaabaye marka hore tahaaruun baa lagula khitaabayaa tahaarada markuu la yimaadaa salaadda lagula khitaabayaa la odhan maayo ee waxaa la odhanayaa salaaddiiyo tahaaradaba waa lagula wada khitaabaya waxaana la odhanayaa salaadda tuko waxaan salaadii ka ansaxayn inaad ka hormarisa mooyaane ka hormariyadana oo la kaalay oo tahaaro ah waxaa dhici karta in la yidhaahdo masalada janaabada iyo masaladan gaalnimada farqa u dhaxaysa waayo ruuxii junubka ahaa salaaddu isagoo janaabo qabaya inay ka asixine laakiin inuu qalleeyaa saaran hadduu salaaddii la iman waayo siday jamaahiirtu qabaan taa waxaa laga jawaabayaa la odhanayaa qaacidadu waa keensan lahayd in qallaha la amro laakiin waxaa diiday si aynay islaamnimadii uga cararin oo uga didin oo loo soo dhoweeyo ayaa loo yidhi salaadihii idinka tegay iyo waajibaadkii idinka tegay inaan qallaysaan idinma saara calaa ra'yi aljamaahiir marka lagu socda iyo tacliilaadkoodiiyo siday u dhigaan wa ilaa bacdu ahlicilmi waxay qabaan salaad tagtay oo ogaan looga tegay marka horeba lama qalleeyo ama jurba ha ka tago ama cid kale ha ka tagtay waatuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam amaa calimta anna alislaama yajubu maa qablah camarow miyaanad ogayn in islaamnimadu dumiso wixii ka horreeyey oo baabi'iso marka ta'liif islaamka la jeclaysiinayo oo lagu soo dhowaynayo ayaa waajibaadkii ku baaqday looga riday oo aan loo odhan zakooyinkii ku saaraa markaad gaalnimada ahayd ee waajibka kugu ahaa waa inaad xoolaha hadda ka wada bixisaa intii oo sano oo soon wixii kaa tegay aad qallaysaa oo waajibaadka kale ee kaa tegay aad la timaaddaa yacni waxaa taa loo odhan waayey ta'liifan lahu fi lislaam taasaa looga riday marka sida saxiixa islaamnimadu waa shartu sixa laa shartu wujuub islaamnimadu waa shartu sixoo sixaday u shardi tahay ee waajibnimada uma shardi aha ee waajibaadkii waajib weeye iyadoo islaamnimadii aynay markaa jirin oo ruuxu muslim ahayn bay waajib ku tahay waajibaadka shareecada ee furuucda ahy sida usuushuba ugu waajibtay wuxuu kaloo sheekhu inoo tilmaamay raximahullah tamyiiska oo kala sooca wax la kala soocee caqliyan wax la kala garanaayo cibaadaadku ruuxa inay ka asaxaan waa loo shardiyaa marka laga reebo xajka iyo cumrada xajkiiyo cumradu waa ka asaxayaan sabigii aan mumayizka ahayne waxba kala garanayn haddii markaa loo ixraamto oo loo niyeeyo manaasigtana la mariyo waxaanu samayn karinna laga sameeyo wixii la marin karayana la mariyo sabiga aan mumayiska ahayn xajkiiyo cumradu inay ka asaxayaan waxaa u daliila xadiidka saxiixaynka in gabadhi nebiga sala allahu calayh wasalam ilmo yar sare u qaaday oo ay tustay oo ay tidhi alihaada xajun qaala nacam walaki ajrun kan xaj ma u sugnaaday oo yacnii xaj ma ka asaxaya markaasaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam haa adigana ajar baa kuugu sugnaaday marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa haddii ilmihii yaraa ee sabiga ahaa ee mumayiska ahayn aan waxba kala garanaynin loo ixraamto oo xajkii la mariyo oo wuquufkii markaa la taago oo bimacnaa lala galo carafa meelihii mabiityadii ashyaadii markaa la mariyo tawaafkii lala tawaafo sacyigii lala saciyo waxyaalaha markaa aan lala mari karayna oo isaga aan ka dhici karayna laga tuuro niyaabo iyadoo laga yahay sida jamaraadkii iyo waxyaalaha la midka ah iyo niyada markaa laga niyaynayo in xaj u sugnaanayo xajkuna ka asaxayo haddaba xajkaasi markuu ka asaxo fadliga xajka ayaa yeelanaya fadliga xajka waxa yeelanaya ilmaha ayaa yeelanaya oo ajarku u sugnaanaya waalidkuna ajar buu ku yeelanayaa oo dee khayrka uu sababay ee uu mariyey ayuu ajarka ka helayaa laakiin sawaabkii ajarku wuxuu u sugnaanayaa ilmaha sabiga ah ayuu u sugnaanaya soomaalida agtooda waxaa ka caanbaxay war odhanaya carruurta yaryar ee aan qaangaadhka ahayn wixii khayr ay sameeyaan waalidkood baa laga ajar siiyaa oo iyaga ajar looma qoro warkaasi been fakatay weeye warka ku saabsan iyaga ajar looma qoro wax saxa ma aha xadiis daciifa ku soo arooray oo sheegaya ilmaha xasanaadkiisu inuu waalidka u sugnaanayana waa jiraa laakiin xadiisku waa daciifo ma asixin xadiidkan saxiixuna wuxuu sheegayaa in ajarku u sugnaanayo iyo xajku ilmaha inuu u sugnaanayo ali haadaa xajun qaala nacam xajku isagu u sugnaanayaana in isaga laga sawaabinayo laga ajar siinayo ayuu daahir ku yahay markaasuu nebigu wuxuu ka daba keenay walaki ajrun adigana ajar baa kuugu sugnaaday ajarkaasi waa tasbiibka khayrka loo sababay iyo niyada laga niyeynaayo iyo marinta markaa waxa weeye manaasigta la marinaayo taas yadaaba ajarka laga helayaa waalidka ugu sugnaanaya amaa xadiidka ku saabsan rufica alqalamu can halaasa loogama jeedo sabiga waxbaba loo qori maayo khayr iyo sharba laga tilmaami maayo ee waxaan loo qoraynin sabiga wixii dembi ku saabsan baan loo qoraynin laakiin wixii ajara waa loo qorayaa saasina waa siday ahlucilmigu marka ay tilmaamaan sheegaanna masaa'isha marka la sheegayana waxaa habboon in layska hubsado ayaa habboon waxaad arkaysaa wakhtiyada qaarkood wadaadada qaar iyagoo dadka ugu khudbadaynaya ama odhanaya yacni sabiga isaga ajarka looma qoree waalidkiisunbaa loo qoraa warkii uun iska caanka ahaa iskaga dhegayaan marka masaa'isha kale ah waa in la yska hubsadaa xajkaa xadiisku sheegay cumradana waa la mid oo waa licadami alfaariq faariq muctabaraan u dhaxaynin saas aawadeed tamyiisku sixada cumradu asaxayso sharti uma aha ee sabigii aan mumayiz ka ahayn waa ka asaxaysa waxaa laga hadlayaa sabi aan mumayis ahayn fa yasixaani miman lam yumayiz shiikhuu wuxuu kaloo tilmaamay tasarufka waxa ku saabsan iyo tabaruca wax lagu tabarucaayo ee lagu samafalayo mid walba shuruudaha loo shartiyo wixii tasarruf ku saabsan lagu tasarrufayo waxaa loo shartiyaa saddex shartaa loo shardinayaa caqli waa loo shartinayaa qaangaadhnimona waa loo shardinayaa rushdi uu masaalixdiisa garanayo oo tasarufka hagaajinayana waa loo shardinayaa ishaarada daadu waxay ku dhacaysaa shardu takliifka oo buluuqa iyo caqliga ah bay ku dhacaysaa haddaad doontana madkuur baad u celinaysaa madkuurkaasina hoosta wuxuu ka yahay buluuq iyo caqli marka cidda wax ku tasarrufaysa ama ku takrifalaysa oo wax iibsanaysa ama wax sii iibinaysa oo mucaawadaadkiiyo wax la mida samaynaysa ama wax kiraynaysa ama wax iibsanaysa ama wax sii iibinaysa waxaa loo shardinayaa waa inuu caaqil yahay oo caqli leeyahay waa inuu qaangaadh yahay waa inuu tasarufka hagaajinayaa oo maslaxada markaa waxaan u hagaajin karayaa oo markaa yacani wanaajin karaya oo rushdi laga cabbiray saddexdaa shardi haddaan la helin tasarrufkii asixi maayo hadduu ruux yidhaahdo masalan waxaa waxa iga iibiyey ilmo yar oo aan qaangaadh ahayn baa iga iibiyey waxay noqonaysaa inuu markaa baycaasi marduud noqdo aanu asixin hadduu yidhaahdo midaan caqli lahayn baa iga iibiyey iyadana waxay noqonaysaa baycaasi inaanu asixin ama iga iibsaday yidhaahdo waayo waxaa la odhanayaa ruuxani maxjuuru calayhi buu noqonayaa waa kii tasarrufka laga xidhaayey walaa tu'tuu sufahaa'a amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaaman yacni ha siinina sufahada ama wax magaratada ha siinina ha u dhiibina xoolihiinna uu ilaahay idinka yeelay qaar masaalixdiinnu ay ku qumayso ku kacayso xajri baa lagu samaynayaa tasarufkaa laga xidhayaa mar haddaanu qaangaadh ahayn oo waxbana ma iibin karo waxbana ma iibsan karo waxna ma kirayn karo bacdu ahlicilmi qaacidada waxay ka reebeen oo ka istisnoodeen ashyaada yaryar ee tafiifka aadka u yacni xaqiirka almustaxqaraat ah ilmaha yaree sabigaa ah, haddii loo diro oo la yidhaahdo tabakaayada ama dukaanka iiga soo iibi la yidhaahdo waxa yaree markaa xidhxidhka ah ama caanaboodho yaroo xidhan ama ashyaa yaroo la mid ah ashyaada noocaasoo kale oo daahirulxaalku uu yahay inuu waalidku soo diray oo raalli waalidka ay ku dhacayso ta noocaasoo kale bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen iyadoo marka la cuskanaayo daahirulxaalka oo saanidaya oo caawinaya la cuskanaayo wuxuuna yar yahay xaajana ay keensanayso iyada ha laga istisnoodoo ha laga reebo culamada qaar baa halkaa mariyey laakiin waa la isla oggol yahay yacni wax weyn hadduu iibinaayo inaanu asaxay waxa yar laftiisa haddaan cidi u soo dirinoo yacni ay tahay wuxuu isagu markaa iska bilowday yacni inaanu asaxayn haddii la radiyana inay radismayso ceshamayso waxaa loo shardiyaa caqli iyo qaangaadhnimo jirkooda tasarufkii waxaa loo shardiyaa rushdi caqligii waxaa laga qaadanayaa walaa tu'tuu sufahaa'a amwaalakum qaangaadhnimadiina waxaa laga qaadanayaa wabtaluu yataama xataa idaa balaguu nnikaaxa rushdigana waxaa laga qaadanayaa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum wixii tasaruf ku saabsan tasarufka waxaa loo jeedaa waa wixii mucaawadaad ah oo aan tabarruc ahayn waxbaan waqfay ama waxbaan bixiyey iyadu waa baabu tabarruc baabu tasarruf ma aha shardi kale oo ziyaada u sii raaca laakiin wixii baabu tasarufaat ah oo aan baabu tabarruc ahayn sida cuquudulmucaawadaat cuquudda cuquudulmucaawadaat la yidhaahdo wax kirayntii ama wax iibintii ama wax iibsigii iyo ashyaada la midka ah taasaa saddexdaa shardi loo shardiyaa wixii laakiin baabu tabarruc ah waxaa loo shardinayaa afar shardi koow waxaa loo shardinayaa waa inuu caaqil yaho caqli leeyahay laba waxaa loo shardinayaa waa inuu baaliq yaho qaangaadh yahay saddex waxaa loo shardinayaa waa inuu rashiid yaho rushdi leeyahayoo dantiis iyo maslaxadiisa garanayaayo inuu tasarrufka hagaajiyo u awoodi karaa xoolahana dhowran karaa lexejeclo leeyahay wax gorgori garanaya halka aan ku yaro noqdo rushdiga waxay culammadu yidhaahdeen waa ixsaanu tasarruf waa inuu tasarufka hagaajinayaa oo hagaajinta uu tasarrufka hagaajinayaa waa maxay waa inuu xoolaha ilaasho oo dhowro garanayaa lexa jeclayso garanayaa wax iska baayac garanayaa qiimaha rasmiga ah gaadh yaan lagu dhicina waa inuu garanayaa ee wixii markaa la yidhaahdo waxaasaan kaa siinayaaba waa inaanu iskaga tisin ilmihii haba weynaado hadduu doono oo markaa waxaa weeye mid weyn oo gadh leba ha noqdee haddaanu garanaynin wax iska gorgori oo qiimaha rasmiga ah gaadh oo yaan lagu dhicin oo qiimo ka badan qiimihii yaan lagaa siin haddaanu taa garanayn yacni waxa weeye rashiid ma aha tasarrufkana waa in gacanta laga qabtaa garhba ha yeeshee saas aawadeed markuu ilaahay uu yidhi wabtalu yataama xataa idaa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum walaa ta'kuluuha israafan wabidaaran an yakbaruu imtixaanka la imtixaanayo agoontii markay qaan gaadho agoontii xoolaha waa laga haynayaa iyagaa loo dhowrayaa loo ilaalinayaa laakiin markaa xoolaha loo hayo ee loo ilaalinayo dhiibista xoolahooda loo dhiibayo lagu wareejinayo waxa loo shartiyey waa inuu qaangaadh yahay yacni caqlinadda waa inuu jiraa qaangaadhna waa inuu yahay ta kale waa inuu markaa rushdi leeyahay oo dantiisa garanaya xoolihiisana ilaashan karaya sidii xoolihii loo hayay buu qaangaadhay waa in la imtixaanaa rashiid ma yahay oo xoolihiisii ma ilaashan karayaa mise waaba laga sasaban oo waa la dhacayaa oo see loo imtixaanayaa imtixaanka aayadda ilaahay ku amray waxay culammadu yidhaahdeen waxaa lagu imtixaanayaa xoolaha wax yar baa loo dhiibayaa markaa uu qaan gaadho agoonkii dabeedna waxaa la odhanayaa waxaa soo iibi waxaa la eegayaa siduu wax u iibsanayo wixii lagu yidhaahdaba miyuu iska siinayaa oo iskaga tisayaa mise waxbuu iska hubsanayaa oo waxbuu iska gorgorinayaa iska baayacayaa warkani waa qaaliya ka tago bal mid kale eeg yacni taa ma garanaya waxa lagu celiya iska xisaabi ma garanaya haddii la yidhahdo waxaan soo sarrif wax ma iska baayacayaayo muxuu qiimuhu joogaa ma odhanaya oo ma hubsanaya qiimahani kuu joogay shaygu inuu yahay oo sarrifku joogay mar labaadka wixii la siiyey ma tirsanayaayo inay u dhan tahay buu eegayaa mise eegi maayo haddaanu ashyaadaas samaynay rashiid ma aha oo rushdiga xaasil ma aha xoolihiina waa in laga hayaa ilaa intuu rashiid noqonayo oo tasarrufka u hagaajinayo oo xoolihiisa uu ilaashan karayo wixii haddaba tabarruc ku saabsan waxaa loo shardinayaa shuruudaha la soo sheegay la jirkooda shardi kale oo afraad baa u raacaya shardigaasi wuxuu yahay mulki ka tabarrucaya waa inuu maalik yahay tasarufkii iyo tabarrucii farqa u dhexeeya oo qofkii waxa dhici karta isagoo wakiil ah inuu xoolo ku tasarrufo o waxna iibiyo waxna soo iibsado laakiin wakiil weeyaanoo isagu maalik ma aha waa ku tasarufi karaa idan baan ugu tasarufay waa wakiilo waa loo wakiishay laakiin hadday tabaruc noqoto in wax laga tanaasulo ay noqoto ama la bixiyo ama la waqfo ama la cafiyo isagu taa xaquma laha mar haddaanu maalik ahayn oo isagu lahayn cidda tabaruc samayn kartaa saddexdii shardiye hore marka la helo inuu caaqil yaho caqli leeyahay inuu qaangaadh yahay inuu rashiid yahayoo tasarufka hagaajinayo oo maslaxadiiyo danta uu garanayo xoolahana ilaashan karayo shardiga afraad ee u raacaya waa inuu maalik yahay oo xoolaha leeyahay haddaanu lahayn isagu waxba ma cafin karo kumana tabarruci karo soomaalidu caada ahaan waxay yaqaaniin carruurta nabarrada gaadha in waalidadu cafiyaan ayay yaqaaniin ahlu cilmigu waxay yidhaahdeen waalidku xaq uma laha ilmaha nabarka gaadhay inuu cafiyo xaq uma laha markuu cafinaayo cid ka dulqaadayo waa inuu isagu bixiyaa waa xaq isaga lagu leeyahay haddii kale hadduu yidhahdo anaa daamin ah dee waa la wareegay yacni laakiin waxa weeye tabarruc baan samaynayaa waxaan isagu maali kuma aha mar haddaanu maali ku ahaynna isagu ma cafin karo tabarruci mulkaa loo shardiya haddaanu waalid ahayn ishkaal kuma jiro in waxa weeye aanu cafin karin laakiin ta waalidnimada ku saabsan waalidku ma cafin karaa mise ma cafin karo madaahibtu waa isku khilaafsan yihin shaaficiyadu waxay qabaan ma cafin karo waalidku qoonta ilmihiisa ku dhacay ma cafin karay qabaan kutubtooda fiqigaana saasay ku naskareeyeen kutubtooda fiqigaana saasay ku naskareeyeen laakiin waa dhici kartaa culammada kale qaarkood in iyagoo markaa daliishanaya anta wa maaluka liabiik inay yidhaahdaan bihada hada alictibaar waa ku cafin karaa waana dhici kartaa in la manciyo la yidhaahdo isagu inuu qaato iyo cid kale inuu siiyaa waa kala duwan tahay oo labada suura farqa u kala dhexeeya calaa kulli xaal masalada waalidka ku saabsani waxay u baahan tahay yacni taxqiiq yacni marka la xaqiijiyo ayay marka u baahan tahay carruurta yar xoolahoodoo kale waxbaan ka hibeeyey ama ka bixiyey ma suuragal aha waayo agoontii marka laga warramaayey siba siday uga wanaagga badan tahay mooyaane oo xoolaha uga dhowris badan tahay mooyaane si kale in loo yeela ma bannaanayn xoolaha dadka waalani leeyihiin ama carruurta yaryari leedahayna baabkaasay raacaysaa bay culammadu yidhahdeen waxa uu sheikhu yihi raximahullah wa ama atabarucaatu huwa badlu lamwaali bigayri ciwadin min hibatin aw sadaqatin aw waqfin aw citqin aw naxwiha tabarucaadku waa in xoolaha la bixiyo bedel la'aantood iyadoo wax lagu beddelanayo oo lagu doorsanayo ama la dhaafsanayo aynay jirin in la bixiyo weeye hiba ha ahaato ama sadaqad ha ahaato ama waqaf ha ahaato ama xorayn ha ahaato falaa budda maca albuluugi waalcaqli waalrushdi an yakuuna almutabaricu maalika lilmaal waxaa lagama maarmaana qaangaadhnimada la jirkeeda iyo caqliga la jirkiisa iyo rushdiga uu xoolaha hagaajinaya ilaalinaya la jirkooda inuu noqdo kan tabarucaya mid mulkiyey xoolahan oo isagu leh ayaa la shardiya liyasixa tabarucuhu si uu asaxo tabarucuu wax ku tabarrucaya waxaanu adigu lahayn ha ku deeq baran lianna alwakiila waalwasiya waannaadira liawqaafi waalwaliya cala alyataama waalmajaaniini laa yasixu tabarrucuhu bima huwa waliyun calayhi wa huwa ligayri waayo ka wakiilka ah ama wasiga ah ee loo dardaarmay alwasiya iyo waannaadira lilawqaafi ka naadirka ka ah ee mas-uulka ka awqaafta iyo walwaliya cala alyataama waalmajaaniini iyo ka markaa weliga u ahe mas-uulka u agoonta ama kuwa waalan mas-uulka u ah laa yasixu tabarucuhu bima huwa weliyun calayhi wa huwa ligayrih tabarruciisa kuu weliga u yahay wixiisa uu ku tabarucaya ma asaxayo wa huwa ligayrih yacni iyadoo waxaanay cid kale u sugan tahay liqowlihi tacaala walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsanu ay axsanu liamwaalihim aswanu laha wa anfacu laha wallahu aclam ta u wanaagga badan waxaa looga jeedaa marka uu ilaahay yidhi ha u dhowaanina xoolaha agoonka siba siday ka wanaagga badantoo uga doorka roon tahay mooye si kale ha ugu dhowaanina waa sida u wanaagga badan xoolahooda una dhowritaanka badan una anfaca badan saasaa looga jeedaa shaarixu masale uu sheegayaan sii baraarujinayaa masaladaasna waxay tahay wuxuu kaloo shaarixu sheegayaa waxyaalaha cibaadaadkee maaliga sida zakada iyo ashyaada la midka ah agoonkii iyo kii waallaa xoolihiisa waa ka waajibaysaa waxaana marka ay noqonaysaa in laga bixiyo mana gudagelayso sida saxiixa ah rufica alqalamu can halaasa ee waa laga istisnoonayaa waa jirtaa madaahibta inay isku khilaafsan yihiin masalada ku saabsan zakada oo xoolihii kii wallaa iyo xoolihii kii sabiga ahaa hadday sakagoys noqdaan ma laga bixinaya waajib ma ku tahay mise ma aha oo waajib kuma aha jamaahiirtu waxay qabaan inay ku waajibayso oo laga bixinaayo laakiin culammada qaarkood waxay ku tageen ciddii marfuuculqalama inaynay ku waajibayn sakadu oo waxay yidhaahdeen cumuumka xadiidka rufica alqalamu can salaasaanu dariishanayna asheekhu alalbaanina qowlkaas ayuu markaa arjaxay oo doortay jamaahiirta culammadu waxay mareen sida markaa mu'alifkuba cabdiraxmaan ibnu naasir uu sharaxa qaacidada ku maraayo ee ku sheegaayo ayay jamaahiirta culammadu mareen waxaanay u deliishanayaan xadiidka uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim waxaa lagu xidhay uun sadaqadii ama dekadii waxaa lagu xidhay waajibnimadeedii haninimo sabigii iyo majnuunkiina waxay noqon karaan hani markaa sababtaa wujuudiga ee jirta daraaddeed ayaa xukunku la wareegaya alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman marka culammada badankoodu wejigaasay arjaxaan marka cibaadaadka maaligu zakadii waa saaran tahay wakadaa cid nafaqadoodu ku waajibtaa hadday jirtana sidii bay marka u saaran tahay lamana odhanayo rufic alqalamu can halaasa sida nafaqaadka aynay uga dhacayn ayaa xaqu lfuqara oo zakada ahina aanu uga dhacayn wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk